bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdillahi اlcusaymiin غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfyaan bn cayna can arun diinan can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi wslm alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa wa min taraa'iqi raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuula mutuun khaasatan usuula xadiid almustafa warasuul mujtabaa sala allahu calayh waclaa aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajil alaajil fahada huwa almajlis alkhamis walarbacuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim asunna nabowiya fi leylata alihnayn alraabic min shahri rabiici alawal caami alfin warbacumiya warbaciin hijrat almustafa sala allahu calayh waali wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلسكii شhan iyo afartanaad ee majaalis dulmarka sharaxa kooban ee kitaabka macaalim الsuna nabowiya habeenkan waa habeen isniina afarta bisha rabic alawal kun afar boqol iyo afartanka jirada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam maqsadka cibaadaadka ayaan kusoo jirnay kitaabkii afaraad ayaan caawa bilaabayna in sha allahu tacaala alkitaab araabicu kitaabka afraad fadlu salaati salaada fadliga ay leedahay iyo wa muqadimaatuhaa hordhacyaalkeeda iyo wa sifaatuhaa tilmaamyaalkeeda ayuu kitaabkan uu kitaab yahay fadliga ay salaada leedahay waxyaabaha salaada hordhacow ah oo ka horeeyo iyo sifooyinka salaada ay leedahay ayuu kitaabkan u kitaabya weeyaan alfasl awal faslka koobaad fadlu salaati salaada fadliga ay leedahay wa iyo waxyaabaha hordhac u ah ayuu mxuu aha fasalkanu fasliya weeyaan iyo fadliga ay leedahay salaada baabu fadli asalaati salaada fadliga ay leedahay iyo wa xukmu taarikihaa qofka salaad isaga taga oo taariku salaadka ah xukunkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun iyo boqol iyo kow iyo fartanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhi dawsi anuhu abu hurayra samica rasuul lah nabiga albi ka maqlay sal slm yaquulu nabigeena isagoo lah ara'aytum bal ka warrama saxaabadiyey low ana nahran webi bibaabi axadikum midkiin albaabkiisa hadduu mari yaqtasil uu ku qabaysani fiihi webiga gudihiisa kulla yowmin maalin la arka khamsan shan jeer maa taquulu maxaad leedahay daalika arrinka isaga iyo qabayskaas yubqii inuu reebi min darani wasaqdiisa wax inuu ka reebi miyaad ku muuqanaysa miyaad u aragtaa maxaad leedahay maxaa kuu muuqda weeyaan qaalu waxay idhan saxaabadii laa yubqii ma reeba qabayskaas shanta jeer la qabaystay min daranihi qofka muxuu ah wasaqdiisii shay waxbana kama reeba oo webiga laga qabaysto waliba qaal wuxuu yidhi falidalika ama fadalika arrinkaas milu asalawaati alkhams shanta salaadood tusaalahooda weeyaan yamxu llahu alweyne ayaa ku tirtir oo ku baabi'iyo bihaa shantaas salaadood alkhataayaa gafafka ayuu ilaahay ku baabiya subxaanahu wa tacaala bishaarooyinka iska socday oon xadka lahayn ay ka mid tahay bukhaari muslim ayaa soo saara xadiidka weyaan shantan salaadood oo laga yaaba dadka qaar inay caad ahaan iskaga e, dukadaan wanaaggaas ayuu nabigeena ku sheega sala allahu calayhi waali wasalam wamaa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa xadiid kun boqol iyo labayo afartanaad wa canhu waxaa lagu war abi hurayra radia allahu taala anu arda ana rasuulah nabiga al sal slm qaala nabigeena wuxuu yidhi alaa adulukum mi idin tusiyaa calaa maa shay iyo camal yamxu uu ku tirtira allahu alla weyna bihi camalkaas alkhaطaaya gafafka ha rabbiyow nabi allow nacam wayarfacu bihi darajaat darajooyinkan alla uu ku saromariya subxaana wa tacala oo dheer lagu gaaro qaalu waxay dhaheen bala haa yaa rasul rasuulka allow qaala nabigeen wuxuu yidhi calayhi salatu slaam isbaaqu lwuduu'i weysada oo la qurxiyo oo la wanaajiyo oo la toosiyo cala almakaarihi xilliyada weysada la naca qabow daran ayaa jiro biyihiin oo qabow yihiin amaba xilliga hurdadii aad qarrac ka siinaysay xilliyadaas biyaha iyo weysada ay la nici in weysada si fiican loo weyse qaato wa karatu lkhuaa iyo tallaabada oo loo badiyo ila almasaajidi masaajid xageed ka imaada masjidka xageed socotaa masjidka uu noqdo xaaladda ay xaalada noqoto weyaan waintidaaru salaati salaada oo lagu suga bacda salaati salaadii marka la tukada kadib tii lagu suga arinkaas isaga ah ayuu rabbigeen subxaanahu wa tacaala dembiyada ku dhaafaa darajooyinkan uu ku saramariyaa fadalikum kiinaas alribaatu waa qofka inuu muxuu ahaa dhufays galo amaba uu muxuu ahaa naftiisa ku xabisa cibaadada ilaahi subxana wa tacaala ribaadka asal ahaan waxaa loo yaqaanaa dadka xuduudaha dowladda islaamka waardiyeeyo oo halkaas aanan ka soo bixin oo cadowgaas eh, dhifayska ugu jira dadka ayaa muraabitiin loo yaqaanaa laakiin qof kasta oo cibaadada ilaahi subxaana wa tacala u fadhiya nabigan wuxuu ku tilmaamay calayhi salatu salam oo salaad salaad ku sugi fadalikum ribaad kaas ayaa ribaadka ah saas ayuu nabigeena sheegay sal sl imam muslim xadis soo saaray xadiid kun boqol iyo saddex iyo afartanaad can camr ibnu saciid ibnucaas waxaa laga wariyey camr ibn saciid ibn caas ninka isaga camr ibn saciid ibn caas waxaa loo yaqaanaa abaa umaya alashdaq waa taabici wuxuu geeriyooday hijrada nabiga marka ay ahayd toddobaatanka ayuu geeriyooday camr ibnu saciid ibnu caas abuu umaya alashdaq ayaa loo yaqaana waa taabici hijrada nabigana marka ay toddobaatanka ayuu geeriyooday qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha camr ibnu kuntu waxaan ahay cinda cumaana sayid cumaan la joogay fa dacaa sayid wuxuu yeertay biahuurin weyse ayuu u yeertay ahuur bifatxi taai weysadii weeyaan biyihii lagu weyse qaadan lahaa fa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuululahi nabiga ayaan maqlay sal sl qul isagoola maa min maa min imri'in qof ma jira muslimin welibi muslima taxduruhu ay soo xaadirta salaatun salaad maktuubatin ee farad ah oo fa yuxsinu kadibna wanaajiya wuduu'ahaa weysadeeda iwa khushuucaha khushuuceeda iwa rukuucaha rukuucaha rukuucdeeda wanaajiyo ilaa hadduu jira qofka muslimka ah oo salaada xilligeedii muxuu ahaa saa u dhaqmay kaanat waxay u ahaataa kafaaratan dembidhaaf limaa qablahaa wixii ka horreeyey ay u noqota dembidhaaf oo min adunuubi dunuubta ka mid ah maa lam yu'ti hadduusan la imaanin qofkii kabiiratan dembi aad weyn kabaairta uusan la imaanin wadaalika arrinkaas oo dembidhaafkaad soconi iyo tirtirkaas soconi oo rukuucdii iyo khushuucdii iyo weysadii haddii la wanaajiyo dunuubta ay dembidhaaf salaada u noqonaysa addahra waa zamankii kullahu dhammaantii yacnii mustamirun bijamiici zamaan zaman kasta habeen duko oo cisho iyo maqhrib duko maalin duko adoo weynaado duko adoo yaraado duko saasay u soconaysaa oy tartaraysaa saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh waslm imam muslim xadii soo saaray xadiid kun boqol iyo afar iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda ana rasula rasulka sal slm kaana wuxuu nabigeena yaquulu mid yidhahdo alsalawaatu alkhamsu shan salaadood iwa aljumcatu jumcada ila aljumcatu jumcada kale laga gaara iwa ramadaanu bisha ramadaan ilaa ramadaana bisha ramadaan laga gaara mukafiraatun waa kuwa muxua dembi dhaafyaala ah oo dembiga lagu tirtira ama mukafiraatu waa kuwa tirtiro maa baynahuna maa dembi baynahuna iyaga udhexeeyey ida jtuniba haddii laga fogaada alkabaa'iru dembiyada weyn in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum nacam imam muslim ay xadis soo saara weyaan xadid kun boqol iyo shan iyo afartanaad can jaabir bn cbdillahi waxal radi allahu taala anuma qal wuxuhi jaabir samictu nabiya nabigan ayaan ka maqlay sal l slm yquul isagoo lah ina bayna arajuli ninka dhexdiisa iyo wa bayna shirki iyo walkufri gaalnimada dhexdooda waxaa ahaaday tarka salaad salaad ka tegitaankeeda liilanka iyo xuduudka iyo derbiga udhexeeya gaalnimada islaamka oo qof salaada weyaan salaada qofka aduu iska daaya dhanka kale ku dhacaya hadduu salaad tukadana muslimiintu ku jiraa saas ayuu nabigeen cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka salaada boos weyn ayay islaamka ka joogtaa lidalika acmaasha inteeda kale nabigeena sala allahu calayhi waali waslem isagoo dhulkan jooga ayaa lagu farad yeelay xitaa towxiidkii towxiidka waxaa weyaan qur soo dejintiisii bilowgiisii iqra bismi rabbika aladii khalaq laakiin salaadii rabbigan subxaana wa tacaala nebi maxamed calayi slat slaam intuu dheelmiyey ayaa weliba samaawaadka la saaray uu muxuu ahaa halkaas ilaahay subxaana wa tacaala ugu soo farad yeelay salawaadkii isaga iyo nebi muuse inta dhex inta nebi muuse noo ergeyeyna waad garanaysaan oo nabigan la talay sala allahu calayhi wasalam boqol iyo lix iyo afartanaad can buraydata ibnu xusayb waxaa laga buraydata ibn xusayb waa saxaabi jaliil ah waa reer bani aslam alaslami wuxuu geeriyooday saddex iyo lixdanka jirda nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam bureydat ibn xusayb alaslamiy saxaabiyun tuwafiya sanata alaain wa sitiin saxaabiga jaliilka qaal wuxuu yhi radi allahu ta arda qaala rasul rasulka wuxu yihi sal l alcahdu ballanta alladii kaasoo baynana anaga dhexdanaga iyo wa baynahum gaalada udhexeeya asalaatu waa salaada faman taraka qofka salaad iskaga taga faqad kafara wuu gaaloobay tirmidi nasaa ibni maaja ee soo saar waa xadiis saxiixa waxaa jiri jirtay horaan xilli aanan aada u fogeyn dadka waayeelada ah ama rag ha noqdeen ama dumar ha noqdeen ayaa dukan jiray arrintii ahayd cuqubada iyo mushkiladii taallay ummada ay hadda haysataa dalal hadda maanta aada kor u eegeysaan oad u haysataan in ay dalalka muxuu ahaa lagu dayda ay yihiin ayaa masaajidooda markaad gasho xanuun baa ku qabani aad baad u murugoonaysaa waxaad leedahay muxuu ahaa dadkan dad da uma dhashaan miya yacni dad konton sano lixdan sano ka hor ilmo ilaahay subxana wa taala ma siin miyaa ku geli maxaa yeelay safka koobaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad waayeela qof kalma kuraas dad ku wada fadhiya dad wada muxuu ahaa waayeelaa dad yani ninka ugu fiican waa nin konton jir meelaha ah afartan jir ninka ugu fiican dhalinyaro lama hay maba joogaanba masjid ku tuka waa sidii kii kale ku tuka waa sidii yani markaad toban masjid martaa laga yaabaa mid ama laba inaad dhowr canu ku aragto oo gacanta la wada ayana la soo jiiday marka annaga xeerkaas waa la soo maray ya ma waa la soo maray heerkaas waa la maray waa laga soo gudbay dadkii oo dhan masjid ay isku soo wada xareeyeen masaajidii ayaa la isku soo xareeyey ilahan kumahadayna subxana wa tacala hadda dadka masjidka fadhiya <laughs> waxay u badan yihiin rag legdinta aad ugu fiican oo legdami kara oo dayar ay mxuu ahaa u badan yihiin marka ama kubad ciyaari kara calaa luqati alcasri marka laakiin waxaa bilaabat hadda beryahan dambe dhalinyaradii iyo dayarti sanawaadkan u dambeyey dhowrkan sano tobankan sano ama shantan sano u dambeysay in salaadii lagu kari layay dhalinyaradii oo dhalinyaradii dayarti salaadii iyadoo lagu jiro ay banaanka kubad ku ciyaarayaan waxaad eegtaan hadda islihii iska daaya xaafadahan kore oo soomaalida ay aadku u degeen hal la fiiriyo masaajidyaha yaryaroo ku yeela waxaad arkaysaa iyadoo salaad jimca lagu jira ood khaiibka khudbada akhrini dhalinyaradii oo dhan oo raggii iskuullada sekondaryadii ka soo laabtay ay saa banaanka kubad ugu ciyaarayaan salaada maqhrib laga asalaamu calaykum asalaamu calaykum ayagoo muxuu ahaa gardhow qaar usoo baxay bannaanka ay ciyaarayaan oo wax aad looga xanuunsada haddii xitaa aad noo istan tagto gobolka ay soomaalida degto oo tagto daahiradaas iyo arrinkaas ayaa dib usoo bilowday arrintaas marka waa arrin u baahan in loo tooghaayo oo sababta keenaysa aad loo ogaado lagana wada muxuu aha shaqeeyo loona gurmada hawsha ayada lianna waxaa khatar in sidii mar dhow la soo maray in dib looga laabtaa khatar ummadaha qaar maarta aan kor u eegna maanta dhibaatada iyo balada haysata maanta in annaga aynagu dhacdo ayaa waxaa weya khatar aan ugu jirnaa arrimahaas marka marba haddii dabka uu muxuu meelyar ka shidmo dabka hulaaqiisa iyo muxuu inuu isqabsado eh, aad buu u fududya marka bala bilaabatay weeyaan arrinta iyada marka in loo tookayo waa arrin muhiima islaamnimaduna lagaga bixiba wax sahlan maahan culimada waxay isku hayaan qofka in la dila horta liskuma diidano taarku sidiisaba in la dila liskuma diidana laakiin hal yuqtalu cusyaanan aw yuqtalu kufran ma waxaa weyaan nin muslima oo xad laga fulina ayaa loo dili mise gaal la dila loo dili murtadnimo intaasaa laisku hayaa un nin baa wuxuu yidhi sheekhow taarugsalaad zake ma la siin karaa markaasuu yidhi shalyaan soo dilin taarugsalaad qof meyd miyaa zake la siin karaa yani inuu noolaadaba ma aha waa macnaheeda calcumuum marka salaada xaaladaas halkaas ay joogtaa maca daalika ila alaan dadkii waxaad arkaysaa in waxyaaba qaar ay jiraan marka waalan fiican alxamdulila aad baan u fiican ilahan ku mahadina subxana watacala ummado badanaan boqol jeer iyo malaayiin jeer aan dhaana laakiin waa inaan muxuu ahaa wixii naqsigoo naswagala aan aad iskaga ilaalino inaad ilaalino xijaabka lameed xijaabka muxuu ahaa muddo dhow aanaad ufogeyn magaalo dhan oo laga yaaba inay dhowr boqoloo ku nool yihin qof ayaa la jiray heblaayo ayaa xijaabka wadata waan soo gaarnay ma fogeyn maantana gabdhihii qaadka gadaayay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin xijaabkay wataan wax fiican gabadha qaadka inay gado oy xijaab xirnaat wax fiican waa xumaanha u maxaa yeelay qaadka inay gado waa xaaraan inay xijaab xiratana waa waajib marka khalad waa camalan saalixan wa akhala sayi'an waa marka dhankaas in laga egaa fiicane xijaabkay ceebaysa ka egina cawradeeda asturatay waxaa weyaan waa ku mahadsan tahay qaadkana way ku qaldan tahay waa laga naseexayn marka heerkaas ayaan gaarnay oo xijaab yani ummadda dhan ay kor u eegayaan oo cidna la xijaab ayna jirin xataa xarameynka xijaabka ay wataan xijaab ma ahan macnada xijaabka shuruudii oofsaday ma waad aragteen koley ragga xaji baa u taqaanaan xijaab jilacsan oo madax laga soo deeyey oo la ciriiriyey mararka qaar oo laga yaaba meelihii in la asturan rabay ay muuqdaan kuskuusan yihiin keenna waad aragteen siduu ahaa isaga laftarkiisa baryahan indiraas waxaa ku socda dhibaataa ku socota waad aragteen gabdhaheenni dambe hooyadii xijaabkeedii maasha allah quruxda arag gabadheedii labaatan jirka ahaydna xijaabkeedii isma lahan gabadha ayada marka xijaabkeedii canugeedii seed noqon doonaa laftarkeeda waxyaabaha u baahan in loo tookayo ka mid tahay jasakum allah khayran waa hawl marka noo taala iyo muhiimad dhammaanteedna wada taalla weyaan waayahay <clears throat> xadiidkun boqol iyo sideed iyo afartanaad can tamiim daari waxaa laga wariyey tamiim daari waa ninkii dajaal xadiidkiisii nabigeena u sheegay calahi sla slm qala wuxu yidhi tamiim daari qaala rasul rsulka wuxu yih sal slm ina awala maa shay u horreeya oo yuxaasabu lagu xisaaba bihi isaga alcabdu addoonka asalaatu salaada weeyaan fain wajada hadduu qofka hela salaatahu salaadiisa kaamilatan amaba fain wajada rabbi hadduu hela labadaba damiirka mid loo celiyaba dhib ma lahan kaamilatan iyadoo kaamila kutibat lahu waxaa loo qoraa kaamilatan iyadoo kaamil weliba isaga in loo celiya ah, ah, haboon maxaa yeelay waxaa weyaan iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban isaga ayaa kitaab gacanta loo gelinayo mxuu ahaa fiirsan inay salaadii kaamil tahay inay kaamil ahayn isaga mxuu ahaa laftirkiisa xisaabinaya waayahay fain kaana fiiha fain wajada hadduu la kulma salaatahu salaadiisa kaamilatan iyadoo dhammaystiran mxuu ahaa weysadeedii khushuuceedii khilaaskeedii rukuucdeedii sujuuddeedii qiradeedii dikrigeedii taxiyaadkeedii iyo wixii loo baahnaa isagoo dhammaystiray haddii la helo kaamilatan kutibat lahu kaamilatan iyadoo kaamil ayaa loo qori wa in kaana hadduu ahaada fiiha iyada nuqsaanun wax dhiman oy bar noqoto wax ka dhinaadaan qaala allahu tacala alweyn wuxuu leeyi limalaa'ikati wuxuu u dhihi unduruu eega hal licabdi addoonkay miyay u sugnaatay min tatawucin wax uu sunnafashay sunna uu tukaday miyuu leeyahay fa akmilu lahu u dhammaystira maa naqasa wixii ka naaqusay min fariidatii faradkiisa u kaamila u dhammaystira uma intaa kadib aad akadiina waa la bandhigi haddii ay kaamil noqoto iyadoo kaamila la qori haddii ay naaqis noqoto sadaqadii caadigaheed ayaa lagu kabi kow uma aacmaalu acmaasha calaa xasabi dalika saas ayaa laiskugu xijinaya oo faradkii ayaa markii hore la fiirinaya haddii faradku kaamil noqdo iyadoo kaamila loo qori haddii naqsi u galana waxaa looga kabi waxyaabihii mxuua sunooyinku samaynayay salawaadkan aad aragteenoo qabliyada salaada horteeda salaadaha la tukada oo sunnada iyo salaada kadib la tukada iyo salaada leylka habeenka la tukada iyo salaatu duxaa oo barqinka la tukada salaadaasoo dhan meel cidlama dhacayaan waad aragteen salaadeena khushuuci waa ka tegi mararka qaar salaad waad kadib dhici wamaa ilaa daalika mar waxaa dhici karta adoo weysalaan tukaday inaad soo xasuusata mar bergii dee dhallinyarada la in la boodbooday oo badan muxuu aha baalka lagu dhuftaa laga yaabaa wamaa ilaa dalik wax badan baa imaani marka waxaas marka waxay kabayaan salaadaha sunooyinka oo badan oo la tukani waxaasay kabayaan weyaan ay u yihiin difaac iyo xayndaab u yihiin weyaan waayahay xadiidkaas waxaa soo saaray imaamu daarimi abu daawuud ibnu maajah waana xadiid saxiix weyaan baabu istiqbaal qiblati qiblada oo la qaabil ayuu baabkan u baab yahay xadiidkan boqol iyo sideed iyo afartanaad can bara ibni caazib waxaa la weri radia allahu tacala canhuma qala wuxu bara ibni caazib kaana rasul nabig al muxamad sal l slem sallaa midu tukaday naxwa beyt almaqdis dhanka beyt almaqdis oo muxuu masjid alaqsa qudus ayuu u tukaday sittata cashara todoba eh, lix iyo toban amaba aw amaba sabcata cashara shahran ama toban iyo todoba bilood lix iyo toban bilood ama toban iyo todoba bilood isku mid wa kaana rasul nabig a sal sl yuxib mid jecel <clears throat> an yuwajaha in loo jiheeyo oo loo celiyo ila alkacbati kacbada xaggeed in la aadiyo oo baytalmaqdis laga soo leexiyo ayuu jeclaan jiray madiine markay halkaanoo kale tahay baytalmaqdis waxaa jirtaa dhanka hadda qibladeena ay markayda jirtaa kacbadiina waxay ka martay dhanka koonfurteenna ah xilliga hore nabigana sida noo imaan doonta markii aad kacbada joogay intuu kacbada xagga ka mara ayuu usoo dukan jiray baytulmaqdes kacbadana waxaa weyaan waxay udhexaysaa isaga baytulmaqdes ay udhexaysaa laakiin kacbadii waa laga soo tagay markuu imaaday madiine marka lix iyo toban bilood amaba toban iyo bilood yuu nabigeena intuu dukan jiray calayhi salaatu wasalaam saas weyaan marka maca daalika wuxuu qalbigiisa aad ula jiray in dhankan loo celiyo nabigeena sal allahu alay slam yuxibu wuxuu jeclaan jira nabigeena an yuwajaha in loo celiyo ila alkacbad kacbada xaggeeda fa anzal allah loweyn wuxuu soo dejiye qowluhu tacaala qowlahu tacaala qad nara waxaan arkaynaa oon u jeednaa taqalaba wejhika wejigaada gidgidoonkiisa fi samaai samada oo waxyi aad sugayso falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam qalbiga mxuu ahaa wejigaada dhanka kacbada u jeeda ayaa nabiga lagu yidhi sala allahu alayhi waali wasalam kow fatawajaha nabigu wuxuu u jehaystay marka naxw alkacbad kacbada xaggeed faqaala wa qaala waxay yidhahdeen asufahaau kuwa doqonnada ahaa oo min annaas dad ka mid ah wahum lyahuud waa yahuudi weeyaane yahuudi waxay yidhahdeen maa wallaahum maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii allatii taasoo kaanuu ay ahaadeen calayha dusheeda oo ay u dukanayaan xaggeeda waa baytulmaqdesi qul waxaa tira lilaah alweyne yuu sugnaaday almashriqu qorax ka soo bax iyo walmaqribu qorax u dhac yahdii rabbi wuxuu ku hanuuniyaa man yashaau cidda uu doona ilaa siraatin jid mustaqiimin ee toosan adinka marka hawl idinta all hawshaan ma lahan mashriq iyo maqrib iyo muxuu baytulmaqdis rabbi iskale subxaana wa marka hawl olin ayaad faraha la gasheen weeyaan fasalla markaasu nabigan wuu tukaday fasalla waxaa tukaday cafwan maca nebi nabiga waxaa la tukaday rajulu nin saxaabadii kamid ayaa la tukaday uma intaa kadib kharaja wuu soo baxay ninkaas bacdamaa salla markuu nabiga la tukaday kadib calayhi salaatu wasalaam ayuu soo baxay saxaabigii fa wuxuu soo maray marka calaa qowmin qola oo meel ansaari ree ansaareed ka mid ah fii salaati alcasri salaadda casr ku jiraan ayuu soo maray naxwa beyt ilmaqdis dhanka beytilmaqdis xaggiisna u jeedaan fa wuxuu yidhi huwa isaga isagaa isula jeedo qof maqan camalu ka cabiraya huwa isaga yani aniga ula jeedaa yashhadu wuxuu oo markhaati ka yahay annahu nabigeenna sallaa inuu tukaday annahu isaga yashhadu wuxuu ninkan huwa huwa isaga ninkan yashhadu wuxuu annahu isaga sallaa inuu la tukaday maca rasuulilah nabiga ali inuu la tukaday sala allahu alay wa annahu nabigeennana tawajah inuu u jihaystay naxwa alkacbati kacbada xaggeed inuu aaday fataxarafa alqowmu dadkii markiiba way isleexiyeen way leexdeen xataa tawajahuu ilaa ay u jihaystaan naxwa alkacbati kacbada xaggeed markiiba salaaddii qayb ka ah waxay u tukadeen beyt almaqdis qayb ka mid ah u tukadeen kacbada xaggeed halkaas nin ayay amarkiisa amaba khabarka uu nabiga ka soo naqliyey calayhi salatu salaam ayayna ku jeesteen saas weeyaan arrinta meesha ay meesha ay ka dhacday arrinta ayada ma taqaanaa hore wax badan u sheegnay masjid alqiblatayn yaa degnaan jiray ya reer bani salima allah yaftah calaykum nacam taas marka qisadaas waa dhacday oo raggii nabiga la tukaday calayhi salaatu wasalaam nin ka mid ayaa halkaas imaaday lidaalika masjidka maanta waxaa loo yaqaanaa masjid lqiblatayn sunna maaha in lagu tukada laakiin qofka markuu xajka taga ama cumrada u taga ood madiine ilaahay subxana wa taala u gaarsiiyo inuu soo daawdo ood soo arka waxba dhibaato kuma sugna ka uun muxuu ahaa dalbarasho ahaan laakiin cibaado looma aado isaga laakiin meesha cibaadada loo aado oo markii madiine la taga ziyaaro ahaan loo tago cibaado ahoo ajir laga heli waan soo marna waa quba waana mari doona insha allahu tacala isaga oo mxuu qubada laftirkiisii iyadoo qiblada lagu wareejiyey laakiin meesha caamka noqotay oo aad loo bartay oo bacwaan noqotay waa qiblatayn weeyaan waayah qiblateynka wuxuu aad ugu dhow yahay aljaamic alislam bilmadiina ayuu aad ugu dhow yahay ugu badnaan hal kilomitr udhexeeya magaalada mad mxuu ahay jaamacadda madiina iyo masjid qiblatayn ugu badnaan hal kilomitr ayaa udhexeeya albaabka jaamacadda waxaa udhexeeya waadiga l waadi alcaqiiq nabiga lagu yidhi calayhi salatu salaam salli fii hada alwaadi salli fainaka fii alwaadi almubaarak meesha nabiga lagu yidhi alai sl slam halkan ku tuka waadiga barakaysnaay ayaad ku suganta meesha lagu yidhi intaasa udhexeya wey halkaa waadi ayaa udhexeeya hal kilomitr taqriiban maxaa yeeley waadiga iyo derbiga muxuu ahaa jaamacadda way issaaran yihin taqriiban dhowr mxu boqol mitr xataa lama eka laami unbaa marka masjid alqiblatayn markii aad dhanka galbeedka waxyar sii aadaysa waadi alcaqiiq ayaad dul maraysaa kadibna jaamaca islamiya ad gelaysa halkaas wey halkaas ku yaala masjid alqiblateyn ya sheekh horteedu ku yaallaa waa la soo mari wadooyinkaa badan moogta marka waddada iyadoo jaamacadda soo agmartay ayaa soo laamiyo asaga soo marays soo maraysa naam waaya fasallaa marka waxaa dadki marka waxay u jeesteen dhanka kacbadii waa masjid alqiblatayn xadii kun boqol iyo sagaal iyo afartan xadii somaana dhamayni xadii kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad waxba ka dhiman xadii kun boqol iyo sagaal iyo afartan kun iyo boqol iyo sagaal iyo afartanaad can cabdillahi bni cumar waxaa lagu radi taala anhuma qal cbdillahi bn cumar bayna door annaasu dadkii biqubaa masjid quba oon xali soo marnay meeshuu nabigeen afar iy tobanka nabigeena alayhi sala slam afar iy tobanka joogay weeyaane fii salaati subxi salaad subax ku jiraan oy tukanayaan id jaaahum waxaa u yimid aatin mid ayaa u yimid aatin mid imaado ayaa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuula rasuulka sal l slm qad unzila caleyh waxaa lagu soo dejiyey alleylata xali qur'aanun baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaa la fir nabigeena an yastaqbila kacbad kacbad inuu qaabila fastaqbiluuha qaabila wa kaanat waxayd wujuuhuhum wejiyaalkooda ila shaami sham bay u joodeen meeshii dhankaan u joodeen fastadaaruu ila kacbad kacbad ay usoo leexdeen waa qiso labaad ayadna qiblatayn soo mid kama dhicin salaada casar habeenkii waa la baryey marka ragga qaara marka intay habeenka baryeen ayaa kadibna salaadii subax la tukaday raggii u tagay raggiioo salaad ku jira u sheegeen ayagana marka yaa horeeyey masjid اqiblatayn ama bani salm ayaa horeeyey masjid اnabowi alayh slat slaam salaada duhur ama salaada casr ayaa la tukaday haalibana salaada casrna tay u badantay markii lagu tukaday oo loo leexday kadibna salaada casrna bani salima salaada subaxna masjid quba bani camr bn cawf saas weyaan saas ayaa marka warka dee iyo adduunka nicmadan meesha ma jirin moogta iyo baabuurtan markii fag lagu leeya ma jirin wax badan baa muxuu ahaa dhulka dhul iska eh, eh, aad iyo aad ciriiri u ah oo socodku dhib badan yahy oo mugdi ah oo godad badan oo bahallo badan oo wax iska ahaa aad u cajaa'ib badan waa yahay xadiid kun boqol iyo kontonaad can anas bin malik waxaa radi allahu tacala canhu arda qala wuxu yhi anas qaala rasul la rsulka wuxu yhi sal slm man sallaa qofka tukada salaatanaa salaadanaga oo istaqbala qaabila qiblatana qibladanaga oo akala cuna dabiixatana gacantanaga waxaan gowracnay ku gowracnay cuna fadalika kaas almuslimu waa muslim aladii kaasoo lahu uu sugnaaday dimat ullaahi alla magantiisa iyo wa dimatu rasuulihi iyo muxuu rasuulkiisa magantiisa falaa tukhfiruu war ha ku xadgudbina oo ha jibinina amaba ha burinina allah alla weyne ha ku burinina fii dimatihi wuxuu rabbi badbaadiyey ood rabbi subxana wataala magangeliyey ha ka daba tegin oo dhibaata ugeysanina qofka marba hadduu salaadeenna magantiis ayuuna ku jiraa magantaas allah u dhowaanina qofka magan all u dhawaada isagaa u taalla mxuu meeshu isagaa u taalla meeshuu aadi <laughs> qofkii magan all u dhawaada qof bini aadan oo caadi aad aragteen qof hebel baan magan magan geliyey cid yaa u dhawaada war ogaada ninkaas anaa magan geliyey soomaalida aad bay ugu fican dhanka isaga anaa ninkaa magan geliyey ama reer bani haddii aan ninka magantanaga waa yaan loo dhawaanin haddii ninkaa loo dhowaada dhaqanka horoo ficnaa ummadda waa isku baabi'i jirtay ficlan waana wax aad u qiimo badan wax aad u wanaag badan weeyaan lidalika nabigeena sal allahu alay waslem umuhani oo cali bn abi aalib radi allahu taala arda ayaa waxaa weeyaan nin gaal lahay maangelisay markaasa cali arrintii ayuu ka war helay waa walaashii markaasaa inuu qoorta ka jaro damco waa gaal xarbi ah markaasaa markiiba oo soo orda nabiga u timid markaasaa waxay ku tiri nabi allow nin ayaan magangeliyey waa dumar qof haweenay weyaan ayaan magangeliyey calina wuxuu rabaa inuu muxua dilo ood ballantii aniga maangeliyada markaasa nabigan wuxuu yidhi alai sl slam qad ajarnaa man ajarti yaa umahaaniye umahaaniyey qofka adiga aad mxuuah maangelisay annagana waa maangelin bini aadana noocaasa maxaad umalaysaan rabbilciza tabaaraka wa marka dadka muslimiintao dhiiggooda lagu ciyaara oo xoolahooda lagu ciyaari oo sharaftooda lagu ciyaari oo cirdigooda dhibaato loo geysani ilahay ay ku jiraane fartaysiga ilahay magantiisa laga ilaaliyo aliska ilaaliyo khatar weeyaan arrintayada arrin halis ah waa arrintayada waayahay xadii kun boqol iyo ko i kontonaad xadiidka waxaa soo saaray imaam bukhaari xadii kun boqol iyo ko i kontonaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda qal xu abu hurayra qaala rasul la rsulka wuxu yiri sal slem maa bayna almashriqi inta qorax udhax udhexaysa iyo almaqribi iyo qorax muxuu ah udhacitaan maa bayna almashriq qorax ka soo bax inta udhexaysa iyo almaqribi qorax udhac qiblatun waa qibla annagoo kale waa annaga marka haddii aad yara midig u yar leexato oo hadda marka imaamka toos uu dukana mogta midig aad u yar leexato midax haddaadba marba qorax kasoo baxan u jeesanin qorax udhacan u jeesanin qibladaada waa sax arrinta ayada waxay sax ku tahay cidda inta u joodda ama inta u joodta cidda qibladooda ay tahay koonfur ama waqooyi annaga waqooyi aynoo tahay reer madiinana koonfur tusaale ahaan laakiin cidda ay qibladooda tahay qorax muxuu udhac ay tahay ama ay tahay qorax kasoo bax sacuudiga dhexdiisa ay ku taalaaba tusaale ahaan cidda jiddo joogta intay u tukadaan ma taqaanaan jid waxay u tukanayaan qorax soo baxgeed taqriiban saas wax ku dhow ay u tukanayaan oo dhankaas ay aadaan cidda daa'if joogtana waxay u tukanayaan qoraadhac u tukanayaan kuwa ayaga marka waxaa weeyaan intay noqonaysaa masax iyaga waxa laga hadla culimada waxay caddeeyeen oo rag badan miqriizi iyo rag badan ay ka yihiin imaam axmed shaakirn uu ka guurini arrinta ayada waa dadka qiblado ay tahay koonfur ama waqooyi laakiin dadka qoraxu dhacta qorax soo bax iyaga ayada ma khusaysa weeyaan nacam walaakin shariqa uqaribu waa sidii oo kale shariquu aw qaribu markaad mxuu ahaa saxaraha iyo kaadadii waxyaabahaas hala aadina kacbadii hana u dabar jeedinin sooma ahayn walaakin shariq ow qaribu waa dadka mxuu ahaa dhankan iyo dhankan ay tahay mxuuaha eh, eh, qibladu qibladii ay ka jirta ama kacbadii ay ka jirta lakin dadka inta ka jirta ay ka jirta dhankan ka jirta shariq ow qaribu hadday dhacdo kacbadii aybu jeedina sooma marka waxaa laga hadlaa waa xukunkii xilliga nabigeen uu jooga alai slat slam dhanka intuu jeesan jiray ama intuu jeesan jiray saas weyaan kuwa kalena waxay qaadanayaan alxukm yaduuru maca cilatihi wujuuda wacadama saasay qaadanayaan weyaan nacam tirmidi ibni maaja waa xadii saxiixa xadiid kun boqol iyo laba iyo kontonaad can ibn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qawli cbdullahi bin cabaas kaana rasulula rasulka wuxuu yay sal slm yusallii ma tukada wa huwa isagoo bimakata maka jooga naxwi beyt ilmaqdis beytilmaqdis xaggiisa wuxuu dukan jiray wuu dukan jiray weyaan cafwan waalkacbatu kacbadani bayna yadayhi hortiisa ay kaana wuxuu ahay nabigeena sal l sl yusallimu tukada wa huwa isagana bimakata maka isagoo jooga naxwa beyt lmaqdis baytmaqdis aggiis ayuu dukan jiray walkacbatu kacbadana beyna de hortii ay tahay oo kacbadii ayuu xagga ka mari kadibna toos wuxuu u aadayaa maqdis aggiis oo waa isku darsanaya labadiiba waa isla qaabili wa bacdamaa haajara markuu soo haajiri kadib ila lmadiinati magaalada madiina waa qaabili jiray sittata cashara toban shahran oo bilood uma surifa il kacbad kacbad ayaa nabiga loo leexay alai slat slam imam axmed ayaa soo saaray xadiidka sanadkiisa waa saxiix calaa sharti ashaykhayn baabu wujuubi asalaati fi hiyaab in dhar lagu tukada oo la lebisto marka la tukana inay waajib tahay cawradii la asturo ayuu baabkan u baabiyay xadiid kun boqol iyo saddex iy kontonaad can moxamed ibn munkadir waxaa laga wariyey raximah llah qala wuxu uhi moxamed ibn kadir ra'aytu jaabir bn cbdillahi aan arkay yusalii isagoo tukani fii thawbin waaxidin hal mara ku tukani qaala wuxuu yihi raytu nabiya nabigan ayaan arg sal sl yusallii isagoo ku tukanay fii thawbin hal mara bukhaari muslim ayaa xadiidkaa soo saaray weyaan marka qofka hadduusan mara kale heli karin hal mar inuu ku tukada dhibaato ma lahan haddii cawradii uu asturi weyaan xadiid kun boqol iyo afari kontonaad can abi hurayrata al radi allahu taala arda ana saa'ila nin wax weydiiyey ayaa sa'ala weydiiyey rasuullah nabiga alla weydiye alayhi sl slam an salaad salaad wax ka weydiiyey oo fii thawbin waaxidin hal mar lagu tukada ayuu wax ka weydiiyey nabi allo ka warnuu yidhi hal mar haddii aan ku tukada faqala rasul lah wuxuu yihi sl slm awa likullikum dhammaantiin miyaad leedihiin miyuu u sugnaaday thawbaan lama mara nin walba adinka idin ka mid lama maraad leedihiin su-aashaas bal fiiriya annagana miiqaan leen ninka nooga mara yar maanta miiqaan maruu leey ya culama allah hay yaa ugu marya raggaan meesha fadhiya allahu akbar wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriin walansaar wاladiina itabacuhum bixsaan radia allaahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaat waa raggaas ragga halka mara xirnaan jiray raggaas weyaan waaya eh, saas nabigu wuxuu le marka mid kasto adinka idinka mid laba mar miyuu leeyahay oo qaar saxaabada ka mid ayaa qaarkan hore u qawnaan jiray oo saas ku dhinteen ayagoo saa kuna janno galeen qaara wax lagu kafaniy la way waad garanaysaan xadiidkan boqol iyo konton iyo shanaad canhu waxaa la weriy abu hurayra radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala nabi nabigan wuxuu yih sal slm laa yusalli yuusan tukan axadukum midkiin fi thawb alwaaxid hal mara leysa uusan calaa caatiqihi qoortiisa shayan waba shay un waxba uusan ahayn waa ninka heli karo qofkii heli karo hal mara bas haysto marada ay yara weyn tahay waxaa weye qoorta waxaa saarta ayuu nabigeena cadayna sal l slm buhari iyo xadiis soo saaray nacam iyo muslim wa fii riwaayati lbukhaari man salla qofka tukaday fii thawbin waaxidin hal mara falyukhaalif ha isdabamariya bayna arafayhi labada araf maradii markuu qofka hoos ka soo xirto muxuu ahaa go-i in labada araf uu saas yidhaahdo saas ayuu mxuu ah nabigan ula jeeda alai slat slam hadii dee la heli kara waa haddii laakiin aan la heli karin qof muxuu samaynaya wuxuu haysta unbuu xirani saas weeyaan allahu akbar waayahay xadiid boqol iyo lix iyo kontonaad can sahal bni sacdi saacdi waxaa la wariyey radia allahu taala arda qal wuxu uhi sahl kaana rijaalun rag waxay ahayn yusalliuna kuwa la tukada maca nabiy la tukada alayh slat slam caaqidi usuurihim hoosguntigooda iyagoo ku xiray calaa acnaaqihim qoortooda sida ilmihii yaray ka sibyaan carruurta oo kale carruurta oo kale halkii go ayaa mxuu aha qoorta ay ku xirayaan wax kaloo ay gacan ku hayaan lama arka nacam wa yuqaalu waxaa kadibna loo dhihi jiray lilnisaai dumarka waxaa loo dhihi jiro salaada la tukanaa saxaabadii laa tarfacna kor ha u qaadina ru'uusa kunna madaxyaalkiinna oo madaxiinna kor ha u qaadina xataa yastawi ilaa uu kaga sinaado uu kaga ekaado arrijaalu ragga juluusan fadhi ay kaga ekaadaan ilaa ragga ay ka fadhiistaan cawradoodii wixii muuqan lahaa ay dhihinsa ay ugu dhicin waxaa weeyaan wejiga dhulka la jiray heerkaas ayaa faqriga iyo dhibaatada ay saxaabada nabigeenna soo mareen radia allahu taala bukhaari muslim ayaa mxuua xadiidka soo wariyey xadiid kun boqol iyo toddobiyo kontonaad can abi nadrat waxaa laga wariyey qala abi nadra qaala abuu ubay ibnu kacb wuxuu yidhi radia allahu taala anu ardaa salaad fi thawb lwaaxidi hal mar lagu tukada sunnatun waa sunna kunaa waxaan ahay nafcalu kuwa fala maca rasuulila nabigaan la samayn jirnay walaa yucaabu caleyna nagulama ceeban jirin saxaabadii marka ubay ibnu kacab iyo cabdulahi bn masuud meeshaan ishaya bararka marka faqaala ibn mascuuda wuxuu yidhi radia taala an ardaa in kale ma ahani kaana daaka arrinkaa wuxuu ahaa id kaana goortuu ahaaday fi hiyaabi dharka qilatun yaraan oo dharla-aan ayaan muxuuaha jirtay fa amaa idaa wasaca allahu alla weyna hadduu waasiciya miya oo sidaad annaga nicmadan meel aan geyna aan lanahay oon muxuu ahaa ku qooqnay marka la hela miya fasalaatu salaadii fi thawbayni laba mar in lagu tukada ayaa askaa fadli badan saas ayuu yidhi cbdullah bin radi allahu taala arda nicmadan marka maanta aan haysano haddii la haysto khuduu ziinatakum cinda kulli masjid saas weeyaan xitaa faqrigaas iyo dhibaatadaas xilliga nabiga kuma ekayn calayhi salatu salaam xilliga abubakar xataa kuma ekayn walaa xataa xilliga sayd cumar kuma ekayn waad garanaysaan caamar ramaad qisada mashhuurka oo la yaqaano salmaan alfarisi radi allahu taala arda ayaa laga soo wariyaa in sayd cumar intuu masaajid istaagay khudbo u istaagay iyo kelimo isagoo laba muxuu aha mara oo isku talan oo tiiba mitir amaba laba mitir ah isku tashay markaasa waxaa weeyaan dadkii daaqada waxaa loo qeybiyey dhar ayaa loo qeybiyey oo qofkiiba mitir ama laba mitir wabaa loo gooyey waxbaa loo gooyey kadibna isaga dadkii laba jibaarkooda qofkii hal mitir hadii loo geey laba mitir haddii labalaba loo gooy afar mitir ayuu ku labisnaa u istaagay marka khudba u istaagay radia allahu taala anu asal ahaana cumar waa taqaanaano dharkiisa waa karkarnaan jiray mararka qaar faqri iyo dhaqaalo xumi uma geyn jirnin zuhdan wa tawaaducan ayuu u samayn jiray ilah darti inu hoos iskuga dhigo marka salmaan ayaa wuxuu yidhi waadna dulmis seed wax wada annagoo dhan qayd yar ayaan xirannahay adna laba qaydaa ku talin waa sidee waa amiir almuminiin xaq buu leeyahayb aslan markaasaa wuxuu yidhi maya okaadi masaasa ibnu cumar istaag wiilkiisa cabdullahi bni cumar radi allahu taa miyaad ku aragtaa haba yaraatay wax qayd ninkan dhar cusubaad wada wadataan dhammaantiin haba yaraadee isaga wax miyaad ku aragtaan waa maya markaasuu yidhi kiisi ayaan ka qaatay oon isku tashay waa intaa un markaasaa waxaa ninka la yidhahda salmaan wuu ogsoonaa inuu cumar arrintan laakiin dadka ayuu tusaayey inuu cumar daalimahay uu ogsoon inay u bannaanta uu ogsoon laakiin waraca iyo booska iyo mansilada cumar uu jooga ayuu caddaynaya radi taala arda marka faqriga iyo dhaqaale gacanyarida xitaa ummadeenna soomaaliyeed xilli dhowaan fogeyn waa tii xaajiguu sheekh soo men <laughs> mar dhowaa la mardhow gabdheheenna oo arkaysa muxuuah mara yar oo eh, guntiino yar oo dhinacan garabka midig ama bidax midu noqdaba ka banaan haddaa la soo gaaray ragga qaar welimaa erkin oo mayna haddii aad musimyada iyo meelaha tagtaan o arkaysaan u raadsada sawirradii hore ka raadiya xilliga xataa kacaanka dhaweyd meelahan iyo haddii aad yutuubyada gashaan oo muxuu ahaa la heesi jiray xiliyadaas xataa waad arkaysaan eh, gabdhihii ayagoo saa u libisan iyo wa madaxiina de iska banaanaaba sideedaba eh, qof dumar ah oonan caqdi lagu xirin oon meher lagu xirin amaba aan la guursanin oon qabiltu nikaaxa aan la dhihin madaxeeda inay wax saarta xaaji sahid haye saarata marka macnaheeda marka waa qof xun aa gumays markay daahda oy daahdo oo cid guursaan weysa iska saaran jirto waa gabar qaangaar ah oo labaatan kor u dhaaftay oo caano gelisay waa cabaysay maasha allah tabaaraka raxmaan cajaaibteed ay caadi ahayn gabadhaasaa marka madaxa u bannaan naaska dhinac banaan garabka dhinacu banaan yahay waana muslimad aabbaheed waa sheikh shan salaadood kama baaqanaysa dadku wacdinaya iyada ma tukanaysa xaaskiisa mmuxuuah ma ah tukanayso ah, dumarkii o dhan haakada abadan dan laga mara islaanna waa sidaas naag wax ma leh jireen alif wax ma adduunka dulmiga soomaalida ay gashay dulmiyada ugu weynaad ka mid ahaa maanta abaalkiin waa idinku dhuujiyaan kuwa khaasatan meelaha aadka rag looga adeyga tagay wixii way arkeen si bay arkeen ayagiia marka mxuu hadda halkaas loogu fadhiyaa oo annaga lafteena khatraan soo jirnaa hadda qaanuunka dalka kenya waxyaabaha ku qoran hadaad ogaan lahaydeen laftirkiina waxaa weeyaan dhufaysaad geli lahaydeen xaalado adagaa ku qoran waayahay waayahay xadiidka xadiidkaas imaam axmed ayaa soo saaray waa xadiis saxiixun rijaaluhu Eh, rijaaluhu rijaal saxiix weyaan buhari muslim ah ragga wax ka warya ayaa xadiidkaas eh, wariyey weyaan xadiid kun boqol iyo sideedii kontonaad can naafic waxaa laga wariyey mowla cabdillahi ibni cumar radia allahu tacala canhu waraximahu qaala wuxuu yidhi naafic dakhala ibnu cumar ibnu cumar ayaa soo galay wa ana ana usalli aan ku tukanaa fii izaarin hoosgunti ayaan ku tukani macwis amaba go aan isku xiray ku tukani fa qaala wuxuu yidhi alam tugsa miyaana lagu hoginin oon lagu siinin thawbayn laba mara mara eh, kor aad saarata iyo mid hoosoo laguma siinin oo mxuu ahaa waa kolayba qaybinta la qaybinay qultu waxaan idhi balaha qaala wuxuu yidhi afarayta bal ka waran low bacadtuka haddii aan kuu dira fii xaajatin dan oon meel ku dirsada akunta miyaad ahayd tadhabu mid taga hakadaa sidaan adoo ah kamaa sollay saa u tukatoo kale adoo saa u tukatay ah miyaad bannaanka iyo dukaamadii iyo shaqadii iyo hebelka aan kuu ku aadi lahayd qultu waxaan idhi maya qaala wuxuu yidhi fa rabbuka rabbiga ayaa axaqu ku habboon an tasayana lahu inaad isu qurxiso inaad isu qurxiso rabbiga ayaa ku haboon subxaana wa tacaala marka qofka muminka ah hadduu marba salaad imaada khuduu ziinatakum cinda kulli masjid in aad laissoo qurxiyo oo qofka ragga khaasatan muxuu ahaa aad aad waa laga maarmaan dumarka ayagana dhar nadiif ah oo wanaagsan oo xijaab ah oon wasakh lahayn oon muxuu ahaa inay la yimaadaan laakiin catarki waa ti aan ka soo hadalnayo khataruu keenaya isaga dembi ayuu keenayaa iyadana magac xunbaa ku raaci raggina dhibaata u imaani dembi badanna meeshuu imaanaya sidaa darteed marka cadarka dumarka iyaga waxaa weya guryaha iyo markay joogaan baabkoodu halkaas weyaan xadiidkaas waxaa soo saaray ibnu khusayma fii saxiixihi wa dya almaqdisi fi alxadiid almukhtaara isnaaduhu saxiix weeyaan xadiid kun boqol iyo sagaali kontonaad can ibn cumar radi allahu tacala anhuma can nebi wuxuu kori sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa kor ha saarto hadda beryahan macuus iyo shaar khamiis oo kor iyo hoosba dabooli sarwaal ishaar wamaa ilaa dalika nicmadaas annaga waxayn waa isku keen aadan yihiin ilaha shukrigeed hana siiyo ibnu xibbaan fii saxiixihi bayhaqi fii asunan alkubra sanadkiisa waa saxiix alaa shartihima calaa sharti bukhari muslim baabu salaati fi nicaal kabaa in lagu tukada ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidkan boqol iyo lixdanaad maxaa wax badan wax lagu rafaaday kabahaas kabahaas ummad badan ayuu diinta ay u diideen kaba oo sunnada in la dabaqa ah iyo rag diinta aad u jecel oo dhallinyaro ah cilmigana aad u yaryahay xamaaskan aad u xoog badan yahay iyo rag hawsha ayadaba gaalnimo u arkaba kaba in lagu tukadaba gaalnimo u arka ayaa fooda isdareen qarniga soo dhaafnayo muxuu ahaa wixii labada kun ka horreeyey iyo un agagaarkeedii waa laisku rafaaday kuwaas cilmigoodi ayaa yar kabihii ayagoo watay la soo gelayaan roogga noocan allaahu akbar waa tiim dhan oo wadi murqo kuuskuusan oo dhallinyaro ah oo labaatan iyo shan labaatan soddon kan ugu badan labaatan iyo sideed meelaha uu jira cidu dhawaan karta malahan raggaan gaalnimada u waa rag waayeelo oo tabar aan hayninoo haddii saa loo taabto dabagidoomi ayagana ka fiqi fiican odayaasha ka fiqi fiicna sida dhabta ayaga waxay ugu yani fiqi fiican ayaan dhihini ayaga laftirkood inay gaalaysiiyaan macno weyn ma ahayn axaadiista dhibka hay marka wuxuu ahaa axaadiistaba soomaba gaarinba hala yaabina inamaa dawaau alcayi su'aal kitaabka aad taqaanaan riyaad oo kutubihii barnaamijkii muxuu ahaa mustawihii labaad ilahay subxa w tala noo yeesa inaan soo marno kitaabkaas kontan iyo kun sagaal boqol konton iyo lixdii ayaa se horeyba saan u sheegnay sheh ibraahim suuley ayaa keenay soomaaliya qofka u horrey keenay qofka u horreeya garoonkan aad taqaano garoonka muqdisho ay kuso dejiyey ninka u horrey mise wuxuu ku keenay anide ma markaba u keenay mise ma naqaan ii diyaaradda kolleyba asaga ayaa keenay ninka u horrey u ahaa axad sheh ibrahim suuley caleyh raxmat ullah riyaad saalixiin buluuqulmaraamka asaga haba sheegin ya xadiidka anas buluuqa ku yaalla moogta buluuqa gadaal dambe u imaaday sideetameyihii meelaas u imaaday mar asaga waa la gubi jiri marka kitaabaha bidcada asaas ku ah waana muxuu ahaa madhabkii ragga arkaanta madhabka alxaafid ibnu xajar ayaa iskala kitabka taqaanaan marka dadkaas dhibkahay wuxuu ahaa weligoodba ma arkinba ya sheekh marka wiilashaana ayagana dadka hala bara haloo dhimriyo ma aqoonini xoog aan ku gelinay oog xoogaan ku marina dhib badan baa ka imaaday dembi badan waa ka ratima xaqiiqatan xitaa dad baa dhiigooda lagu daadiyey dad baa dhagaha lagaga jaray nin baa dhegtiisa ay goonta hadda on aqaana <laughs> oo raggi kabaha maxaa ku tukanayeen rab abaalkiisa wa waayahay maxaa yeelay iqilaan uu galay mogta meesha fiqilaan uu galay waayahay baabu salaat fi nicaali kaba in lagu tukada ayuu baabkan u baabay xadiidkun boqol iyo lixdanaad can abi salama maslamata waxaa laga wariyey saciid ibnu yaziida alasdiyi qaala wuxuu yidhi ninkaas sa'altu anas bin malik ayaan weydiiyey akaana anabiyu nabigeena miyuu ahay sal l slam yusalli mid ku tukada fii nacalin labadiis kabood ma ku tukan jiray qaala wuxuu yidhi nacam haa dhibba ma laha nabigeena kabahiisu ku tukan jiray laakiin tay ahayd waa muxuu aha masjidka nabowi alayh sl slam xilli dhow ayuu ciid ahaa qaruurax ayuu ahaa xasba maba olin rooggan iyo adduunkan iyo waxaan quruxda badani maba jirin marka meel banaanka waad ku socotaa adaad ku tukataa wixi ay nadiif yihin maay kala duwan yihin waa maya laakiin meeshaan ma lala soo gala waa marka ma lagu tukanaya la soo gala raggii muxuu ahaa meeshaan bahalkii eh, raggii maxay ahaayeen raggii labisnaa uniformka oo wax feerayay marka qofka alcumuum iska kaftantaa weyaane masalada marka fiqi badan ay ubaahanta masaladan kabaha waa sunno laakiin meesha ay ku haboonta waa in la ogaado waa in la ogaado qofka usan ku degdegin umana malayna hadda maanta cid ku degdegaysana jirto ilan wixii aad baa loo fahmay xadiidkun boqol iyo kow iyo lixdanaad can cabdillahi bni saa'ib waxaa laga wariyey radia taala arda qal wuxu abdillahi bni saa'ib ra'aytu nabiya nabigaan ayaan ark sal slam yusalli isagoo tukanay yowma alfatxi maalinta maka la furtay maalin cadiim ay ahayd inaa fataxnaa laka fatxa mubiina oo wadaca nabigeena isagoo dhigay nacaleyhi labadiis kabood can yasaari bidaxdiis haddii kabaad iska bixiso bidadaada dhiga hortaadan hadhiganin midigna ha dhiganin saas weyaan waaya xadiidka abu daawuud nasaa ibnu maaja waa xadii saxiixa xadiid kun boqol iyo laba iyo lixdanaad can abi sacid alkhudri waxaa la wariyay radi allahu ta an arda qal abi saciid baynamaa goor rasuul lah nabig al sal slm yusalli uu tukanaa biasxaabii saxaabtiisu dujinaya id khalaca wuxuu nabigas id waa fujaa'iyadii khalaca wuxuu siibay nacli labadiis fawadachumaa kadibna nabigeena wuxuu dhigay can yasaari badaxdiisa falamaa ra'a dalika arrinkaa markay arkeen alqowmu dadkii iyo saxaabadii alqowni calam kaboodi way tuureen nin walba kabi mugufay falamaa qadaa rasulla nabiga markuu guday ama uu dhameeyey salaatu salaadiisa qaala wuxuu yidhi maa xamalakum maxaa idinku xambaaray calaa ilqaa'ikum nicaalakum inaad kabihina tuurtaan maxaa idinku xambaaray qaalu waxay dheen ra'ynaaka waxaan ku aragnay alqayta adoo tuurayna calayka labada kabood fa alqaynaa nicaalana annagana kabahanagaan tuurnay faqala rasul lla wuxu yh sl slm jibriila jibriil ataana wuu yimid fa ahbarnii wuxuu ii sheegay ana fiihimaa labada kabood gudahooda inuu ku sugnaaday qadaran qurun iyo najaaso wa qaala wuxuu yidhi idaa jaa haduu yimaad ila almasjid masjidka falyandur ha eego fain ra'a hadduu arka fii naclayka biisa qadaran qurun iyo najaaso aw adan ama dhibaato wax wasakha weeyaane falyamasaxu ha tirtiro walyusali fiihima carada ku tirtira weyan riwayo kale cadaynaysa abu daawuud daarimi fii sunanihi xadiis saxiix weeyaan xadiidkan waa marka amarkaas idaa jaa axadukum midkiin hadduu yimaado ilmasjidi falyandur ha eega nadriga weligee waa la samayn jiray saasaa loo eegaya kabaha quruxda markaad arag sidii loo eegay fain ra'aa fii naclihi qadaran qadaran aw adan falyamsaxu markiiba lagihii lasoo tirtiri kadibna falyusalli fiihima roogii aan la soo fuuli roogii aan la soo fuuli inta aan aragnay cadad ma lahan arinta ayada oo dhibaato iyo fawda iyo rafaad yani xilliga mogta qofka qofka waxa ugu daran markuu xamaas badan iyo diin jacayl u haayo cilmigiina eber uu yahay dadkan dadka layna waad aragteen muslimiinta eber ka siiyey oo masjidkan qarxi eh, hosteelkan qarxi eh, muslimiintan suuqan qarxi eh, waxaan baabi'i waxaanad ujeedid intooda badan kuwa dee waaba kuwa m ummad kale u shaqeeya waa oo dad muxuu ahaa dowladnimo iyo jiritaan iyo ummad baabi'in oo dee muxuu ahaa noocaas way jiraan oo rmuud wax ku wadaan laakiin rag badan oo ka mid kuwaan qoryaha lashidii jannadii halkan la soo dhigi waaa le adig waxaa kaa xiga jannadii inaad batoonkaasa ah u taabato bes markaad batoonkaa taabata horey xuurlicintii jannadii maad ku jirtaaba ya mubaasharatan berigii waxaan xasuusanahay eh, eh, hotel shamu shamu la qarxin jiray oo raggii eh, jaamacadda dhakhtarnimada todobada sano soo dhameeyo muxua boqol taqriiban dad boqol ku dhow iyo macal dhakhaatirtoodii iyo dadka akhyaartaha iyo rag hataa culimo meesha lagu laayey berigii ayaa jiddan joognay oo nin sheekhaho raggii arbaca rukun masjidka raggii ka bilaabay dacwada oo muxuu ahaa la dagaalami jiray khuraafaadka iyo shirkiga iyo baabkaasoo dadkan muxuu ahaa reer xamarkaa cadcadka ayaa waxaa weeyaan meeshii aan nimid tacsiyadii waxaan u nimid arday jaamacaddii iyo dadkii reejidde iyo wix aad baan loo dhibsaday marka wadaadkii ayaa wuxuu yidhi warnimiyo adinka shiikhiiku hadal qabsaday microfon ku haystaa mogta sheikh abalow wuxuu yidhi waxaan ku rafaadi jirnay oon taagnan habeen imaanin oon dacwada wadi jirnay oo xabsiga nagula orin jiray oo nala garaaci jiray oo wxantaad arkaysi wixii looma baahna jannadii dhibka badnayd hadda laga bax jannada sideeda wuxuu yidhi batongan basaa u taabanaysa wabilahi towfiiq exberesaad u gelaysaa wallahi saasuu yidhi waan la yaaba xaqiiqan hadal cajiib u ahaa jannada ma dhib yar am xasibtum an tadkhulu janna wlama yaأtikum maثlu اladiina khalow min qablikum masatum اlbaashaء wالضaraء wazulziluu xata yaquula الrasuul wاladiina aamanuu macahu mataa nasr اllah alaa yani xaaladda jannada lagu galaa wax iska orod maahan ku durduri maahan iyo batoonaan taabtay ma ahan batoonkaas waxaa looga degdegaa sida dhabta ah naar batoonka hadduu kale express meel qof u geyna naar u geynaya jahanam u geynaya biduuna shak shaki ma lahan inaad ilahay iska dhaafo baab kale maxaa yeelay waa qaatil nafsi horta naftiisuu dilay qofkii tan labaadna muslimiinuu baabi'iyey marka intuu istaagaya kaas waman yaqtul mumina mutacamida fajazaahu jahanam khaalida fiha waqadiya walacawla marka waa moogtahay mishkiladda marka dhibka ugu badan raggaas qoryaha oo shida kuwaan dabka lagu hurna maaragten kuwaas marka waa cilmi yari iyo xamaasad iyo diinjacayl intaasoo lagu hurna halkaasa loogu faaidaysana mm, masaakiin xadiidka kun iyo boqol can cabdillahi mascuud waxaa lgu radiya allahu tacala an arda annahu cabdillahi mascuud ataa abaa muusa u yimid alashcariy fii manzili gurigiisuu u yimid faxadarat isalaatu salaad ayaa soo xadirtay faqaala abuu muusa abuu muuse wuxuu yidhi taqadam hormar yaa abaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan aabihiisow cabdillahi mascuud ula jeeda fa inaka adiga aqdamu iga weyn sinan xagga da'da aw aclam igana aqoon fiican qala wuxuu yidhi laa maya bal taqadam anta adiga hormar fa inamaa in kale ma ahne ataynaaka waxaan kugu nimid fii manzilika gurigaada wa masjidika iyo masjidkaada fa anta axaqu adaa ku haboon qofka marka meesha takrimadiisa iyo meesha asaga uu ka yahay in asaga aad mooyaan in lagu orda ma ahan weyaan xitaa hadday qofka aad ka cilmi ka qur badan yahay haakada waa ama kada weyn yahay maya qal wuxuu yihi abu muusa abu muusa ayaa hormaray amarka wuxuu qatocday cbdullah mascuud fakhalacna caleyh kabiis ayuu siibay falama salama goortuu salaam noqsaday qala wuxu yhi cbdullahi mascuud maa aradta maxaad kala dan lahayd ilaa khalcihimaa inaad labada kabood siibto abilwaadi lmuqadasi anta waadiga muqadasaha fakhlcan calayka inaka bilwaadi lmuqadasi uwa mawaadiga muqadaska ayaad ku jirtaa kabaha ma u siibtay saasuu ku yidhi nacam laqad ra'aytu waxaan arka rasuululahi anag sal slm yusallii isagoo ku tukanaya fi lkhufayn labada muxuu ahaa sogoso ad adag khufaynka iwanacayn labada kabood ku tukana ayaan arkay maxaad u siibta weyan imam axmed xadis kusoo saaray waa xadiis saxiixa baabulmusalli qofka tukana oo yara arka annajaasata najaasa calaa thawbihi maradiis ku arka qofku waa tukaday salaad wuu dhamaystay maradiiu najaas ku arkay xunkiis muxuu noqonaya xadiid kun boqol iyo afar iyo lixdanaad can cumar waxaa lagu abdulahi bin cumar khaaab radi allahu tacala anhuma anahu cabdulahi bin cumar kaana wuxuu idaa ra'a hadduu arka fii thawbi maradiisa daman dhiig wa huwa yusalii isagoo tukani wadacahu marada uu iska dhigi jiray isagoo salaada ku jiro ama markuu ka baxaba wadacahu markuu salaad ku jiro way cafwan wadacahu iska dhigi jiray wamadaa fii salaad salaadiisu muxuu ahaa sii wadan jiray go-iyo kale ayuu muxuu aha ku arkay cimaamadii ayuu ku arkay najaaso amaba wax un xaggu iskaga tuuri jiray salaadu wadan jiray xadiidkan boqol iyo shan iyo lixdanaad can musayib waxaa laga wariy saciid ibn musayib iyo shacbi caamir weeyaane qaala waxay yidhahdeen raximahum ullah idaa sallaa hadduu tukana hadduu tukada qofkii wa fii thawbihi maradiisana damu dhiig uu ku sugan yahay aw janaabatun janaabo ay ku sugan tahay oo muxuu ahaa wax un janaabo ku saabsan ay saaran yihiin xaraagii waxyaabihii aw likayri lqiblati ama qiblada meelan uu tukada aw amaba tayamama uu gabagabaysto oo fasalla uu tukada uma intaa kadib adraka almaa biyo uu helo fii waqtihi waqtigiisi falaa yuciidu sooma celiyo waxaa qaba ibn musayab iyo shacbi ayaa qabaan weyaan arinta ayada ah ra'yigaas ayay qabaan raximahumullah baab waa masalada khilaafi ah muxuu ahaa ahlu cilmiga aad isugu khilaafeen haddana uma fadhin inaan khilaafka aad usii dhexgalno waa dulmar iyo sharax kooban baabu hiyaabi almar'ati haweenayda maradeeda oo fi salaati salaada eh, markii muxuu ahaa ay ku jirta dharka looga baahanya ayuu baabkan u baab baabu hiyaabi almarata weynayda dharka ay xihanaysa fi salaati salaada gudaheeda xadiid kun boqol iyo lix iyo lixdanaad can caaishata waxaa la wariyey zawji nebiy um lmuminiin asidiiqa binti sidiiq radia allahu taca a ardaaha can nabina waxay ka wari sal slm anahu nabigeena calayh sl slm qala wuxuu yidhi nabigeena laa yaqbalu halweyne ma aqbala salaata xaa'idin gabar qaangaartay salaadeeda xaa'idan yani xayd qabta mahana waa qaangaar ilaa bikhimaarin inay muxuu ah xirato oy is-asurtamo ina si kale ilahay subxana wataala salaadeed kuma aqbala abu daawuud tirmidi ibn maaja ayaa soo saaru xadis saxiixa ah. xadiidkan boqol iyo todoba iyo lixdanaad can cubaydillahi ibn aswad waxaa laga wariyey alkhawlaani raximah llah wa kaana wuxuu aday fii xajri maymuunata maymuuna dhabteeda ayuu ku sugnaa yani iyada ayaa korinaysay oo maxram mxuu ahaa weyaan zawji nebiyi maymuuna oo zawjka nabiga xaaskiisaheed radi allahu taala an ardaaha wa sala allahu calaa nabiyina muxamedi waalihi wasaxbi ajmaciin ana maymuunata maymuuna kaanat waxay tusalii mid tukata fi dirci dirac iyo cabuur ay ku dukan jirtay walkhimaar iyo muxuu aha madax dabool iyo qoordabool iyo khimaarkaas muxuu aha kor liskaga dabool ay ku dukan jirtay laysa uusan ahayn calayha iyada muxuu ahaa dusheeda izaarun maro kor ka soo daysan oo ilaa uun hoos qarinaysa oo hoos ay muxuu ahaa gorgorad iyo wixii la ay ku jirin ay ku dukan jirtay ayuu kala jeedaa raximah llah raxmatan wasica abaraani ayaa fi lmucjam alkabiir kusoo saaray sanadkiis waa saxiix xadiidka weyaan baabu salaati muhimadda inuu jirku la wada asturaa muhiima laakiin hoosaan muxuu ahaa ka wataa sarwaal ama gorgorad laazim ah weyaan lakiin cawrada inay asturantum waa muhima inkastoo sida fadliga badan qofka u kaamil inuu mxua wixiis u asurta loo baahan yahy baabu salaati bihiyaabi nisa dumarka dharkooda in lagu tukada xukunkiisa ayuu baabkan u baabiyay xadiid kun khaasatan dharka ay hoos ka xirtaan xadiid kun boqol iyo lix iyo sideed iyo lixdanaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nabiy radi allahu ta qalat waxay tir caaisha kaana rasul la nabig wuxu sal slm laa yusalli midaanu tukanin fii dharka aan hoos ka xiranno gorgorada iyo funaanadaha hoose iyo wix la midka ah nabiga muxuu ahaa kuma tukan jirin aw fii luxafina ama dharka gooni ahaan aan iskuga duduubna oo amaba go-a hoose aan ka dhigano dharka asaga nabigeena kuma tukan jirin maxaa yeelay dumarka bishiiba mar waxaa laga inuu xayd ku dhaca hadduu xayd ku dhacana waxaa suuragala dharka hoose inuu gaaro sidaa darteed nabigeena kuma tukan jirin alayhi salatu slam abu daawuud marka de inuu uh, dhigto ood amaba garbaha saarto amaba aad uh, dhulka dhigtay wix la midka weyaan abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaai soo saro xadii saxiixa baabu maa jaa fi sadli fi salaati salaada gudaheeda in laisduduuba oo qofka go' weyn intuu saa iskugu wareejiyo isaga dhanba uu xabsi isgeliyo saas uu ku tukada waxaa weeyaan gacantiisi iyo wixiis ay soo baxaynin baabka ayuu baabi weyn sadligii raaricintii de waa qasa markii aad isduubta waa raaracsamaysaa mogta gacmihii waa raaracsamayaan nacam xadiidkun boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa la wariyay cabdiransakh idowsi raawiyat alislaam radia allahu taala an arda ana rasula rasulka sal sl naha wuxuu diiday an istadli isduduubka fi salaad salaad inta laisduduuba go' iyo wax lamid laisku duduuba kadibna qofka saasuu ku tukada waa nabigan waa diiday calayhi salat slam wa an yuqatii arajulu qofka inuu daboolo afaahu afkiisa oo isagoo salaad ku jiro afka u xirtana waxaa weeyaan nabigan uu diiday waa xadiid xasan xadiidka weyaan marka qofka goyaalkan shaalalka u aad haddii askugu dubto gacmaha ay soo baxayno muxuu ahaa adig dhanba aad wada asturan taas waa tan la diidi laakiin haddii aad muxuu ahaa dhaxan iyo xilli ay jiraan oo si mucayan ah, wixii ay wada duubneen dhib weyn malaha insha allahu tacaala baabu arixna bisalaa salaada noogu raaxay salaada nagaga raaxay oo ayada naga naga tuur ma ahane ama salaada naga rida ma ahane salaada nooga raaxay oon ku raaxaysana salaadana geli iyo baabkan u baabiya xadiid kun boqol iyo toddobaatanaad can salim ibn abiljacdi waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi qaala rajulin ba wuxuu yidhi qaala miscarun miscarna wuxuu yidhi uraahu waxaan u arkaa min khusaaca ninkaa reer khusaaca inuu ahaa bani bakri iyo mxuua khusaaca labadii qole oo mxuua fatxu maka sababtuu ahaa dagaalkii ka dhex maray weeyaane laytanii shalaytaye shalaytadeeye sallaytu maan tukada oo fastaraxtu maan weliba aan salaada ku raaxaysto dhexdeeda weeyaan fa kaanahum waaba iyagoo dadka la jooge caabuu ku cebay calayhi dalik warkaas ay ku ceebeeyeen oo yani waxaan sheegi maxay yihiin salaad baa lagu raaxaystaa iyo wixii la midka ah faqala wuxuu yidhi samictu rasul lah baan ka maqlay sala allahu calayhi waalihi wasalam yaquul isagoo leh yaa bilaalu bilaalow aqim isalaat salaadda aqim arixnaa biha nooga raaxay abu daawuud waa xadiis saxiixa salaaddii marka la gaari yaa ku raaxaysana mataqaanan qofkii macnihii yaqaano qof kastoo macnihi yaqaano kuma raaxaystay qofkii macnihii yaqaano laakiin macnihii la socda oo markuu allaahu akbar leyba alla weyninkiisii yani qalbigiisa uu buuxiyo oo culays la taagnaan waayo oo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markuu leeyahayba qalbigiisa iyo jirkiisao dhanba ilaahay kumahadnoqiisi uu taagan yahay oo wada hadal toos ah rabbi subxaana wa tacaala inuu la hadla sidii xadiidkii eh, mxuu ahaa qasamta salaata baynii wa bayna cabdi si mxuu ahaa nin la hadlaa u dhigan oo saa isu diyaariya ilaa salaadda ay ka dhamaata qofkaas waa qofka waxaa weyan arixna biha laakiin qof qalbigiisii uu dukaankii uu ka soo tagay iyo ilmihii buuqaa iyo dantii iyo qofkii ay muransanaayeen iyo danihiisi shaksiga ahaa iyo howlihiisii ku maqan kaas waxaa weeyaan mar salaad laga baxay iyo mar la galayba ma ogsoona muxuu ahaa ninba waxaa laga sheegay salaaddii ninkii waxaa sahwiyey eh, imaamkii labuu kaga baxay mis saddexuu kaga baxay markaas ah waxaa weya dadkii dhan way fahmi waayeen markaas wuxuu yidhi salaaddii muxuu ahaa waad e, waxba kaa dhiman salaaddii waxba ka dhiman oo maxaa dhacay wuxuu yidhi markaan salaadda aan gala ayaan howl bilaabi jiray hawshii marka meel fulaan markaan gaaro ayaa salaaddii ama shaqo fulaan aan qabtay dhammaan jirtay hawshii anoo qabyohon weli dhamaynin ayaad salaadda ka bax sida awgeed waxaa weeyaan salaadaada qabyo weeyaan wa ficlan qofka noocaas marka arixna biha ma jirta arixna canha weeyaan waayahay baabu mataa yuumaru lghulaamu canug goormaa la falayaa yar bisalaati salaada gabadhin waa la mid xadiidkan boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can cabdillahi bn camr bni caas radi allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn camr qaala rasul llahi wuxu yiri sal slm muruu waxaad fartaan awlaadakum carruurtiina bisalaati salaada wa hum iyagoo abnaa'u sabci siniin toddoba jir ayagoo ah wadribuuhum u garaaca calayha dusheeda wa hum iyagana abnaa'u cashirin toban jir ayagoo ah fariquu baynahum waxaad ku kala tagsiisaan oad ku kala eh, mxuu ahaa eh, weydaarisaan ama aad ku kala qaadaan baynahum dhexdood filmadaajici makaana jiifka qol qol sariir sariir haddii aad u yar yihiin saas weyaan sida suuragal abu daawuud xadiidka xasanu saxiix weyaan culimada qaar tarbawiyiinta waxay ka soo qaateen xadiidkan waxay ka qaataan wadribuuhum calayha wahum abnaau cashrin ilmaha toban sana iyagoon gaarin in ulaan la saari karin oy xaaranta halkan ay ka soo qaateen salaadii waajibka ahayd ayaan loo garaacaynin iyadoon toban gaarin sidoo kale waa darban hayra mubarix cimaamada darafkeedii iyo wixii la midka iyo yani wax noocaasa ah. laakiin imstablu iyo salag iyo fiila mxuu ahaa raadiyaha fiiladiisi ama korontada fiiladeed ta ayada waa jaldi tacziir xataa ma gasho waa xad la oofina arrimahaas marka waalidiinta iyo macalimiinta waa inay aad ugu taxadiraan arrin khatar a ah weeyaan halis ah mstablugan baalkaa la yidhahdo kaas dartii waxaa laga yaabaa in cuquubo badan ay ku dhacdo oy ugu dhacdo waalidkii oy ugu dhacdo culimadii oy macalimiinta ugu dhacdo ayaa laga yaaba ilmaha masaakiinta ah oo adiga laguga aaminay oo lagu dhiibay ood ilahay ku siiy subxana watacala qaar baa ma dhalaysa ilma aanan lahayn ilahay canugan yaruu ku siiyey cunugio laba jir ama saddex jir ayaa mustablog lala dhici ama sag lala dhici waa mogtiba runtii waa dulmi aad weyn iyo naxariista oo laga taga arin halisa waa waalidka markuusaa yeeli macalinkii qur isna waa la mid sidiioo marka waxyaabaha diinla-aanta dadka dhiga waxaa ka ah masaakiintaas ilaahay subxana wa tacala oo gacanteena geliyay haddii aan waalidiin loo naxariisanayn haddii aan macalimiin iyo ahlu qur-aanna aanu naxariisanayn haddii aan culamana aanuna naxariisanayn arrinta ayadaa nimin yahow akhyaaray arrinta ayada dib ha loo noqdo ilmahaan la baabi'ini ilmaha la layni usbuucan dhexdiisa waxaa lii keenay oo muxuu ahaa telefoon lii soo geliyey oon runtii koob sha xataa afkii aan meeshii aan afka gelin waayey canug inta laysuga tagay shan macalin oo gaalaa loo dhiibay ninka u dhiibaana uu nin macalin muxuu ahaa diinaad yahay oo la yidhahay meelaha dhaqancilmi ay taani ma aqaana inta loo sida bahalka loo dilay min kugta ilaa cirabta ayaa waxaa canugi meel fartaada aad saarto oonan dhaawac ahayn ma lahan canug dhan waa saas uu da'aya yani wax insaannimada ka baxsan marka darbiga waa in muxuuaha uu yeesho xad inuu yeesho weyaan culimada qaarna saas ayay qabaan raximahum ullah baabu taxriimi salaati midi kale nacam Eh, waa sidii suuragal ah koleyba asal ahaan waa in qolalka lagu kala geeya haddii marka tabardaro iyo rafaada iska jira hal qol mararka la degan yahi marka waa firaashahan waa loo kala duu iyo sariraha see la yeeli fattaqu llaha nairobi waxaa lagu imtixaamay dadka degan ciriiri dadkan hadda meesha hatii ha aan ka sheekeeyin raggaan meesha fadhiyo masaakiinta oo ku rafaadsan meeshaan oo salaadda mararka qaar ay ka tegayso oo shaahmacaanka iyo halkaan fadhiyo meel ay istaagaan waayeen guriga hal qoloo ku jira laba qoloo ku jira meeshiina islaanta iyo caruurtii raashin ku karsani meel u fariista marka marku ay meelaha dhiiqadana soo fariisanaya ya masaajidkiina waxaa weeyaan weli aada uma hanuunin waaya ayib baabu fadli takbiirati اlula takbiirta hore fadliga ay leedahay baabkan u baabiy xadiidkun boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can anas malik waxaa lg radi allahu taala arda qala wuxu anas qaala rasul lah wuxu yiri sal slam man sallaa qofka tukada lilahi alweyne u tukada arbaciina yowman afartan maalmood baabu taxriimi salaad salaada xirashadeeda iyo taxliiliha salaada ka bixitaankeed ayuu baabkan u baab yahay xadiidku boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can abi sacid khudri xali radi allah ta qal abi saciid qaala rasullah rasulka wuxuu yidhi sal l slm miftaaxu salaad salaada furaheeda oo lagu gala aطuhuuru waa weyse qaadasho furaha salaada lagu furo wa taxriimuhaa xirashadeedana atakbiir waa allahu akbar wa taxliiluhaa ka bixitaankeedana tasliim wa asalaamu calaykum tirmidi ibn maaja waa xadii saxiix weyan baabu fadli atakbiiri atakbiirati lula takbiirta allah akbarta hore fadliga iladii baabkan u baabiy xadid kun boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can anas malik waxaa lgu radi allahu taala arda qala wuxu uhi anas qaala rasul lah wuxu yiri sal l slam man sallaa qofku u tukada lilah la weyne arbiciina yowman afartan maalmood fii jamacatin jamaca ku tukada yudriku isagoo haleeli atakbiirata lula takbiirta hore kutibat le waxaa loo qoraa bara'atan laba beri noqosho laba shay ayaa muxuu ahaa ayaa inaad beri ka yahay uusan la kulmaynin ayaa loo qoraa tan koobaad baraaة min الnaar naarta ayuu beri ka yahy qofka asaga naar ma gala iyo wa baraaة min النifaq iyo munaafiqnimo beri inuu ka noqdo arrinta ayada waa arrin weyn aad u weyn ilahana waafaji subxana watacala tirmid ayaa soo sar xadis xasan weyaan alfasl الثaani faslka labaad sutraة اlmusali qofka tukanaa sutradiisa ayuu baabkan u baab yahay baabuayuuaslaweyaan baabu sutrat musali qofka tukanaa sutradiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun boqol iyo waxyar sabra daqiiqo xadiidkun boqol iyo afar mn cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka al sl slm kana waxaa nabigeena idaa kharaja hadduu baxo yowma alciidi maalinta ciida amara wuxuu fari jiray bilxarbati waranka ayuu fari fa tudacu waxaa la dhigi jiray oo suri jiray bayna yaday hortiisa fa yusalii ilaaha iyada xaggeeda ayuu utukan jiray sutra ayuu ka dhigan jiray wanaasu dadkana waraahu nabiga ay ka dambeeyaan wa kaana waxay nabigeen yafcalu mid fami dalika arrinka asaga mid fi safari markuu safar yahay fa min hama halkaas ayay ittakhadaha alumaraau ragga amiiriinta ah ay ka yeesheen wax yar noo yar kaadi sheeh Eh, saas ayay ka yeesheen oy dariiq ka dhigteen weyaan xadiidkan boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can alxata ibni cubaydillahi waxa lg uri qala wuxu alxa radi allahu taala qaala wuxuu yihi kunaa waxaan nusalli kuwa tukada wadawaabu xoolahana tamuru mid marta bayna aydina hortanaga fadakarna dalika lirasulilah baan u sheegna sal l slm faqala wuxuu yidhi milu milu mu'akharati araxli heeryaha qaybtiisa dambe oo kale markii la saaran yahay faraska iyo rtiga iyo wixii la ah, meeshaan aan ku tiirsanahay meeshaan oo kale meesha ah kaas ayaa muakharati raxli la yihahdaa oo takuun ahaata bayna yaday axadikum midkiin hortiisa ayaa muxuu ahaa loo baahan yahay uma intaa kadibna laa yaduruhu wax kama dhibo maa mara wixii mara bayna yaday hortiisa wax mar dhibka waxba kama dhibo weeyaan xoolo kastoo xagga ka maro dhib muslim ayaa marka soo sar xadidkaas xadiidkan boqol iyo lix iyo toddobaatanaad an ibn cabaas waxaa laga wariyey ana nabiya nabigeena qaala inuu yihi ayaa laga wariyey waa xadiid daciif ah laa tusalluu ha tukanina khalfa annaa'imi qofka hurdaa gadaashii ha ku tukanina walaa almutaxadid qofka sheekaynaan ha ku daba tukanina abu dawud ibn maaja wa xadii daciif weya wadaciifu laa laa yaquumu caleyhi xukm xadiidkan boqol iyo toddobiy toddobaatanaad can ibn cabaas radi allahu taca anhuma ana rasulka al sal sl salla wuu tukaday fii fadaain meel bannaan ah laysa uusan baynahu bayna yaday hortiisa shayn waxba ayn ahayn nabiga meel bannaan oo waxba ay ka horrayn uu tukaday waa markaan la heli karin wax muxuu ahaa sutra weeyaan imaam axmed ayaa soo saaray xadidka waxasanu ligayrihi daciif oo waxaa uu duruq badan yeeshay baabu dunuwi u dhawaasho loo dhawaado ayuu baabkan u baab yahay min asutrati sutradi loo dhowaado shaygii mxuu ahaa dadkaa asturay in loo dhawaaday iyagoo sawaari tiirashi xadiidkan boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can salim bni sacdi sacdi waxa lg radi allahu ta arda qala wuxu uhi sahal kaana waxaaday bayna bayna musalla rasuulillah rasuulka allah meeshuu ku tukana iyo wa bayna jidaari derbiga ka horeeya ama tiirka ka horeeya mamaru shaati neef ari intuu mara aad buu nabigu u dhawaan jiray meeshuu ku tukana alayh salat slam bukhari muslim ayaa soo saaray xadidkan boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can cumar waxa lg radi allahu ta an arda anahu sayd cumar qaala wuxuu yidhi almusalluuna kuwa tukana ayaa axaqu ku haboon bisawaari tiirash min almutaxaditiina kuwa sheekaysana ilayha dadka inta ku tiirsadaan muxuu ahaa tiirasha oo saas ugu tiirsanoo ku sheekaysanay oo iskaga hasaawi waxaa kaga xaqnimo badan dadka sutro ka dhigana oo ku tukana saasuu muxuu ley sayd cumar radi allahu ta arda nacam xadiidkan boqol iyo siddeetanaad wa canhu waxaa lagu yri sayd cumar radi allahu ta arda anahu sayd cumar ra wuxuu ark rajulan nin bu arky sali tukanaa bayna istiwaanatayni laba muxuu faadnaahu wuxuu u dhoweeyey ila saariya tiirka ayuu udhoweeyey oo dhanko ayuu mxuu aha u durjiyey faqala wuxuuhi salli ilayha muxuuah tiirkan xaggiis u duka oo labada tiirba kana waxba maadan ku qabsan kana kumaadan qabsan meel muxuuah iska bannaan ayaad ku aadan tahay halkan ku aad weeyaan xadiid kun boqol iyo kow iyo siddeetanaad can sahal ibn abi xamata waxaa laga wariyey sahal ibnu abi xamata ibnu saacidata alansaariy alkhasrajiy waa saxaabi wuxuu geeriyooday khilaafadiisa mucaawiya radi allahu ta an arda ayuu geeriyooday qaala wuxuu yidhi sahal ibn abi xama qaala rasu u yh sal slm idaa salla axadukum midkiin haduu tukada ilaa sutratin wax ka astura falyadnu mina ha u dhowaada laa ka goynin uusan ka jarin ashayaanu shayaanka caleyhi dushiisa salaatahu salaadiisa weyaan abu daawuud nasaa-i imaam axmed ayaa soo saaray waa xadii saxiix weyaan isnaaduhu saxiixun rijaaluhu rijaalu shaykhayn wandur waxaad kun boqol iyo kun iyo saddex boqol iyo laba iyo labaatanaad kaana asaxaabatu yabtadiruuna asawaari waa noo iman doona insha allahu tacala hada